amiin wsal allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamedi wcla alih wasxaabihi ajmaciin almafcuul lmulaq almasdaru smu maasi wazamani min madluulay lficli kaamnin min amin bimilihi aw ficlin aw wasin nusib wa kownuhu aslan lihadin intukhib towkiidan aw nawcan yubiinu aw cadad kasirtu sayratayni sayra dii rashad waqad yanuubu canhumaa calayhi dal kajidda kula ljiddi wafraxi ljadal wmaa litawkiidin fawaxid abada wahanni wajmac hayrahu waafrida waxadfu caamili lmu'akad imtanaac wa fii siwaahu lidaliili muttasac waalxadfu xadfun maca aatin badala min ficlihi ka nadran ladkandula wamaa litafsiilin ka imaa manna caamiluhu yuxdafu xaysu canna kadaa mukararun waduu xasrin warad naa'iba ficlin lismi caynin istanad almafcuulu lmulaqu hada maxalu almasdaru masdar ismu maa shay magicii weeye siwa zamaani zamaan ka soo haray min madluulayi lficli ficliga labada la isku tusiya xaaluu ka mid yahay wadaalika ka amnin weeye min amina min madluulay amina amina labadeeda madluul xaaluu ka mid yahay amnigaasi waxaan ku soo jirnay mansuubaat lasmaa mafcuulun bihi ayuu ka soo baxay mafaaciishi ayuu soo bilaabay mafaaciishuna shan weeye sida raajixa ah qolaa afar ka dhigaya qorana lix bay ka dhigayaan lakiin sida raajixa ah mafaaciishu waa shan mafcuulun bihi ayaan ka soo baxnay mafcuulkii labaad waa almafcuulu lmutlaqu almafcuulu mafcuul almutlaqu la sii daayoon waxba lagu xirin mulaq waxaa loo leeyahay mafaaciisha kale xarfuljar ama daraf ayaa la daba dhigaa oo mafcuulun bihi iyo mafcuulun lahu iyo mafcuulun fiihi baa la yidhaahdaa ama daraf ayaa la daba dhigaayo mafcuulun macahu ayaa la yidhaahdaa amaa mafcuulu almafcuul kale ayaa la iska yidhaahdaa waxba laguma xiro sida ayaa mulaq loo leeyahay waayahay musanifka mafcuulu ayuu baabaystay masdar cumuumun wa khusuusun min wejhin wax la yidhaahdaa ka dhexeeya masdarka iyo mafcuululmulaq meel bay isugu imaanayaan meel mafcuululmulaq ayaa la khaas noqoni meella masdarkaa la khaas noqoni caamilka meesha yaalla masdarkiisa marka uu nasbisan yahay laguna nasbiyo masdarnima masdar weeye mafcuululmulaqna wuu yahay sidaa darabtu darban oo kale wakallama allaahu muusa takliiman takliiman waa masdarkii ficliga masdernin ku nasbisan yahay masder baa la yidhaahdaa mafcuululmudlaqna waa la yidhaahdaa halkaa way isugu imaanayaan masderku mafcuululmudlaqnimo in lagu nasbiyo ma laazimee wuu ka tagaa marbuu marfuuc noqonayaa faacil iyo naa'ibulfaacil iyo mubtade iyo khabar iyo waxbuu iska noqon ama mafcuulun bihi iyo waxbaa lagu nasbini marka uu ka tago nasbintii masder lagu nasbinayeyna masder wuu yahay laakiin mafcuululmudlaqa ma aha walowlaa dafcullaahi nnaas dafcu masdar weeye laakiin mafcuulun mulaqan ma aha waayo masdarnimo kuma nasbisna waxyaaba waxaa jira masdarka ka naa'ib noqonayo musanifka uu sheegi doono saddex iyo toban arrimood waxyaabaha ka naa'ib noqonaya masdarka sida kullin oo loo idaafeeyey masder falaa tamiiluu kullal mayli kulladaasi mafcuululmulaqnimay ku nasbisan tahay laakiin masder ma aha waa ismi jaamidu caadi ah mafcuululmulaqa weeye laakiin masder ma aha sidaa ayay kala yihiin waayahay masder maxaa la yidhaahdaa qaabkii mutamimka aan ku soo marnay iyo qadrigii uu u tacriifiyey oo tacriiftiisa iyo tacriifka mutamimka waa iswaafaqsan yihiin masder waxaa la yidhaahdaa ficliga daatadii laba shay buu kugu tusiyaa ficliga marka lagu hadlo isagoon faacil la raacinin oon mafcuul la raacinin daatada ficliga xuruufta ficliga uu ka kooban yahay wuxuu kugu tusinayaa laba arrimood xadad iyo zaman zamanka waa darfu zamaan xadadka magaca uu leeyahay ayaa waxaa la yidhahdaa masder xadadka magaca uu leeyahay ayaa masder amiina ficligan intaadan faacil raacinin amiina laba arrimood ayuu ku tusinaya aamin noqosho wuu ku tusini aamin noqoshadaasi wakhti hore inay dhexdhacdayna wuu ku tusini waqtiga mooye kan kale ee aamin noqoshada ah magaca uu leeyahay oo amni ah taasaa masder la yidhaahdaa waa sidaan mutamin kusoo marrayo ismulxadai asaadir min alfaacil ayuu ku tacriifiyey waa sidii oo kale uun intaas u jeedaa almasdaru masdar ismu maa shay magicii weeye siwa zamaani zamaan ka soo haray min madluulayi lficli ficli labadii la isku tusinaya xaal uu ka mid yahay ee kaa zamaanka ka soo haray ka amnin wey min amina min madluulay amina amina labadii laisku tusinaya xaluu amninta ka mid yahay bimilihi ow ficlin ow wasi nusib wa aslan lihadayn in nusiba waa la nasbiyey masdarka bimilihi masdar lamidaa lagu nasbiyey aw ficlan ama ficli ayaa lagu nasbiyey ow wasfin wasfi ayaa lagu nasbiyey wa kownuhu masdar ahaanshihii aslan asal uu yahay lihaadayni labadani un waa la doortay laba arrimood ayuu beedka uga hadlayaa arrinka hore waxa weeye masterka wuu nasbisan yahay yaa ku camalfalaya ayuu nasbinaya marka mafcuulul mudlaq lagu nasbiyo caamilka nasbinayaa muxuu yahay masder lamidaa nasbin karaya ama ficli baa nasbini ama wasfi baa nasbini yacnii waxyaabihii camalfalaye ficli baa ka mid ahaa masder baa ka mid ahaa wasfi waxyaabahaasoo dhan waa nasbinayaan masderka ficli haddii uu nasbinayo waa sida faraha badan kallama allaahu muusa takliiman takliiman kallamaa nasbisay ficligaasi masder lamidaa nasbin karaya cajibtu min darbika zaydan darban aliiman darban yaa nasbiya darbikada masderka a nasbin wasfi inuu nasbina waa dhici karta ana daaribun zaydan darban darbanta daaribka ismiga faacil ayaa nasbiya kaa waa arrin arrin labaaduu ka hadlay waxaa weeye musanifka masderka mushtaqaadkao dhan ayuu asal u yahay ficliga iyo wasfiga masder ayaa laga keenayoo masder ayaa asli ah wlmasdaru laslu wa ayu aslin wa minhu yaasax ishtiqaaqu lficli mulxaha yidhaahda yacni masder asal weeye ficli iyo wasfi iyo mushtaqaadoo dhanna isaga ayaa laga keenay oo masderku mushtaqun minhu baa loo yaqaana magacaasu leeyahay almushtaqu minhu kii xaggiisa wax laga soo dhambashay almasdaru lafdiga macnihiisaba wuxuu yahay sadara darfulmakaan miimi ah weeyaano almasdaru makaanu kasoo fulitaan weeye meeshii laga yimid oo ficli iyo wasfigaa ka yimid ayaa loo jeedaa sidaasi waa qowlulbasriyiin basriyiin madhabkooda ka ah isagaana raajix oo xoog badan ilaa afar daliil bayna u keenayaan waayahay kuufiyiin waxay leeyihiin ficli baa asal ee masderna ficligaa laga keenay ficli iyo masdar ficligaa asala masdarkana ficliguu ka yimid oo mushtaqaadoo dhan masder iyo mushtaqaadkii kale wasfi iyo waxoo dhan ficli bay ka yimaadeen kuufiyiin ayaale waa qool labaad qool saddexaadaa jira iyo qool afraad qaar naxwiyiinta ka mida waxay leeyihiin masder ayaa asal ah ficli ayaa laga keenay owsaaftana ficli baa laga keenay yacni masdera asal ah ficli baa laga keenay awsaarta masder lagama keeninee ficli baa laga keeni qool afraadaa jira ibnu dalxan in la yidhahdo uu leeyahayo wuxuu leeyahay masderka iyo ficliga mid walba goonidiisu ra'si u yahay midna mid lagama keeni mid mid ka yimid lama arko afartaa qool ayaa la isugu khilaafsan yahay waxaa raajixa wejka musanifka u maray oo ah masder inuu asal yahay ficli iyo mushtaqaadna masder laga keenay xeebaha loo daliishanayana waxaa ka mid a asal iyo farac waxyaabaha lagu kala gartaa waxaa ka mid ah asalka macnuhuu faa'iideynayey faraca waa inuu faa'iideeyaa ziyaadana waa inuu ku daraa asalka macnuhuu faa'iideynayey macnihii laftiisa faraca waa in laga helaa isla markaa ziyaada waa inuu ku daraa sidaa ayaa faraca lagu gartaa ee marka la eego ficli iyo wasfi masder haddii loo eego macnihii masderka iyo ziyaad ay wataan fa masdarka xadadku magac uu ahaa waa ismulxadad ficliga xadadkiina wuu tusinayaa ziyaado zamanina wuu tusin wasfiga xadadkii ayuu tusini ziyaado oo mutasifkii ruuxii ku sifoobay ayuu tusin ka farca sidii lagu yaqaanay ayuu ficliga iyo wasfiga ku yimi masdar asal weeye sidaa ayay wadaan nuusiba waa la nasbiyey masdar bimilihi masdar lamidee ayaa lagu nasbiyey ow ficlin ama ficli ayaa lagu nasbiyey ow wasfin ama wasfi ayaa lagu nasbiyey wa kownuhu masdar ahaanshihii aslan asal u yahay lihadayni labadan ficli iyo wasfi asal u yahay ayaa untukhiba la doortay tawkiidan aw nawcan yubiinu aw cadad kasirtu sayratayni sayra dii rashad yubiinu masdar wuxuu caddaynay tawkiidan adkayn aw nawcan ayuu caddaynay aw cadadan ayuu caddaynay wadaalika kasirtu waan socday sayratayni laba socod sayra dii rashadin hanuun mid u saaxiibee socodkii ayaa masdar danta iyo qaradka loo keenaa maxay tahay jumlada in masdar lagu soo daro faa'iidada iyo danta laga leeyahay maxay tahay saddex arrimooduu faa'iideeyaa tawkiid buu faa'iideeyaa oo caamilkiisa uu adkaynayo nawca caamilka ayuu caddeeyaa cadadka caamilka ayuu caddeeyaa saddexdaa faa'iidaa loo keena masdarka towkiid maxdi ayuu keenaa yani towkiid caamilka ayuu adkaynaya war kale ma jiro caamilka wuxuu adkaynayaa masdarka marka uu nakiro yahay isla markaana aan la sifaynin lana idaafaynin masdarkii waa nakiro macrifo ma aha lama sifaynin lamana idaafaynin masdarka mu'akidun licaamilihi weeyaanoo caamilka inuu towkiidiyo keliya loo keenay darabtu darban darban masdarka waa nakiro isla markaana isagoo nakira ayaan la idaafayn alla laba gelinin caamilkuu adkaynaya wa kallama allaahu muusa takliima wuxuuna ka saarayaa majaaz wax la yidhaahdaa inuusan meesha ku jirin mubayinun linawci caamilihi caamilkiisa noociisa inuu caddeeyo ayaa loo keenaa mubayinun licadadi caamilihi caamilkiisa tiradiisa inuu caddeeyana waa loo keenaa mubayinun licadadi caamilihi wuxuu noqonayaa saddex jeer saddexdaa jeer waxa weeye masderka haddii eh, masdarulmara loo dhiso wamarat masdar ladii tulaasimhu bidikri waaxidatin tabduh liman caqla may ahayd faclun oo ta ayaa loo dambaysiiyey calaa wasni faclana waa lagu keenay masdarulmaraa la yidhaahdaaye hal mar inuu dhacay iyuu tusinaya darabtu darbatan baa tiri hal maraan garaaci wey cadad buu tusiye calaamatu taniya iyo calaamatljac haddii lagu darana isna cadad buu tusinaya sida darabtu darbatayn iyo darabaatin waa arrin labaad saddexaad caamilka waxa uu nasbinayaa waa mafcuululmulaq masdarka ficliga ka naa'ibka ah mafcuululmulaqa uu nasbinayana waa cadad masdarkiina tamyiiz ahaan ayaa loo dabadhigay cadad ayaa la nasbiyey mafcuul mudara lagu nasbiyey masdarkii caabilkana tamyiiznimo ayaa loo dabadhigay sida fajliduuhum amaaniina jalda saddexdaa jeer mubayinun licadadi caamilihi wey masdarka caamilkiisa ayuu caddaynayaa inta jeeruu dhacay waa haddii loo dhiso masdarulmara ama calaamatu taniya ee calaamatuljamc lagu daro ama mafcuululmulaq weeye weliba cadad ah masderkii ficligana lagu tamhiisiye saddexdaa jeer mubayinun licadadi caamilihi wey mubayinun linawci caamilihi wuxuu noqonayaa sideed jeer sideed jeer ayaa wuxuu noqdaa mubayinun linawci caamilihi sideeddaa jeer waxa weeye masderka haddii al lagu daro darabtu addar baa tiri garaacin isla ogaa ayaan garaacay masderka haddii la idaafeeyo darabtu darba alamiiri haddii la nactiyeeyo darabtu darban shadiidan waayahay mafcuululmulaq wasfi ayaa la nasbiyey masdarkii ayaa mudaafu ilayhina wuu ka dambeeya wasfi ayaa mafcuululmulaqnimo lagu nasbiyey waxaa la nasbiya masdarba maaha waa wasfi wasfiga waxaa loo idaafeeyey masdarka caamilka sida akramtu axsana ikraamin baa tiri akramtu zaydan zayd waan sharfay axsana ikraamin sharfitii ugu fiicnaan ayaan sharfay axsana waa ismu tafdiil masdar maaha laakiin mafcuululmudalqanim ku nasbisan yahay masderkii ficligana waa loo idaafeeyey axsana ikraami waa xaalada afraad shanaad waxa mafcuulumudana lagu nasbiyey kullun iyo bacdun masderkiina loo idaafeeyey falaa tamiiluu kullal mayli darabtu bacda darbi arrin shanaad wey lixaad masderka laftiisaaba wuxuu tusinayaa nooc gaar ahaaneyd masderkaa nooc gaar ahaaneed tusin sida rajactu qahqara baa tiri rajactu waa noqday qahqara qahqara masderkan laftiisaaba nooc noqod caadi e gadaal gadaal loo noqdaa haqara la yidhaahdaa nooc gaar ahaaneed ayuu tusin waa arrin lixaad toddobaad masderka ayaa wuxuu noqday ismulaalla masderkii ayaa wuxuu yahay ismulaalla darabtu sawtanaati wuxuu tusinayaa nooc sideedaad masderkii meeshii masderka waxaa la dhigay ismulishaara mafcuul mudaqlanimo lagu nasbiyey ismul waxaa lagu nactiyeeyey masdarkiioo al wata darabtu dalika darbat sideeddaa jeerna mubayinun linawci caamilihi wey ku celiyo sideedda sideed jeer ayuu masderka mubayinun linawci caamilihi noqdaa sideeddaa marada ugu horraysaa kow masdarka haddii al geliyo asha haddii ay cahdiye tahay iyo hadday jinsiya kamaal tusini tahay labadaba waa isku mid waa kow xaalada labaad masdarkii waa la idaafeeyey xaalada saddexaad masdarkii waa la nactiyey xaalada afraad wasfi ayaa mafcuululmudlaq lagu nasbiye masdarkiina waa loo idaafeeye oo axsana darbi oo kale weeye axsana ikraami xaalada shanaad kullun iyo bacdun ayaa mafcuululmudlaqnimo lagu nasbiyey masdarkiina waa loo idaafeeye falaa tamiiruu kulalmayl xaalada lixaad ismulishaara mafcuululmudlaqnimo lagu nasbiyey masdarkii oo alwatana waa lagu nactiyey xaalada lixaad masderka ayaa baxalada toddobaadan u jeeda masderkii ayaa wuxuu tusinayaaba nooc gaar ahaanayd masderka sidiisu waa nooc gaar ahaanayd u tusiya rajactu qahqara oo kale xaalada sideedaada ugu dambayso masderka meeshiisii waxaa la dhigayoo mafcuululmudaqanimo ku nasbisan aalada ficliga caamilka meesha yaalla aaladii lagu samaynayey ayaa mafcuululmudaqanimo lagu nasbiyey darabtu sawdan iyo wixii lamida weeyaan sideeddaa jeerna mubayinun linawci caamilihi ayuu noqonayaa warka tawkiidan yubiinu masdarka wuxuu caddaynay tawkiidan adkeyn ayuu caddaynay caamilka uu adkaynayo aw nawcan ama nooc ayuu caddayni ow cadadan ama cadad ayuu caddayni wadaalika kasirtu waan socday sayratayni laba socod ayaan socday mubayinu licadadi caamilihi wey sayra dii rashadin hanuun nin u saaxiibaya socodkiisii ayaan socday mubayinun linawci caamilihi weeye idaafuna ku caddeeyey mubayin marka uu yahay masderka mubayinun linawci caamilihi iyo mubayinun licadadi caamilihi mubayinnimada maceeda ayuu haddana muakid yahay towkiidna wuu faa'iideyni mubayinna wuu yahay ee kan muakidka ah towkiid keliyuu faa'iideyni ayaa loo jeedaa waqad yanuubu canhumaa calayhi dalka jidda kula ljiddi wafraxi ljadal waqad yanuubu inuu naa'ib noqdaa suurowdaa canhu masder inuu ka naa'ib noqdo maa waxa dalla tusiyey calayhi masder ka tusiye wadaalika ka jidda dadaal kulaljiddi dadaal dhammaystiran wa farax farax aljadala farxid farax wey yacni waxaa suurowdaa masderka caamilka ee inta meesha laga xadfo in lagu nasbiyo waxyaabo kale mafcuululmutlaqnima masderkiina ay naa'ib ka noqdaan masderkii caamilka meesha ka maqan masdarkii meesha ka maqnaa ayaa waxaa ka naa'ib noqonaya waxyaabo kale waxyaabaha naa'ib noqonayana mafcuululmulaqnimay ku nasbisnaanayaan ilaa saddex iyo toban arrimood ayaa masdarka naa'ib ka noqdaayo mafcuulmulaq lagu nasbiya saddex iyo tobankaasi nadmi ayaa lagu jamciyaa wa kullun wa bacdun uma nawcun wa mudmarun wa waqtun wa naabu smu lishaarati waalcadad wa masdaru ficlin aakhar axdif muraadifan ka yucjibuhu xuban bihi shaahidun warad wahayatuhu wasmu lmasaadiri iclamaa wamaadaatu listifhaami washari falyuraad kada kasmu caynin laaqahu fi ishtiqaaqihi wasifatuhu waaalatun ama fajtahid saddex iyo toban arrimoodoo masderka ka naa'ib noqonayo mafcuul mudaq lagu nasbinayo wa kullun wa bacdun kullin iyo bacdin ayaa naa'ib noqonayaayoo masderkii loo idaafeeyey falaa tamiiluu kula lmayliyo kale wa kullun wa bacdun uma nawcun masdarkan noociisa ayaa naa'ib noqonay rajactu qahqaraadi wey wa mudmarun uma nawcu nooc ayaa naa'ib noqonay wa mudmarun damiirna naa'ib buu noqonay damiir masdar u noqonayaa naa'ib laa ucadibhu axada min alcaalamiina la ucadibanahu cadaaban laa ucadibhu haadaasi waxay u noqonay masdar mafcuul mudmar mayna ku nasbisan tahay wa mudmarun wa naaba ismulishaarati ismulishaarana naa'ib buu noqoni walcadad cadadna naa'ib buu noqoni wamasdaru ficlin aakhara ficli kale masdar uu leeyaha naa'ib noqoni yacnii ficligaan meesha noo yaalla ee caamilka ah masdarkiisa ma ahee ficli kaloo la macno ah laakiin lafdiga kaga beddelan masdarkiisaa naa'ib noqoni wamasdaru ficla aakhara xadif aakhara muraadifan muraadifna naa'ib buu noqoni ficligan ficli la macno ah masderkiisaa naa'ib noqoni ka yucjibuhu xubban oo kale yucjibuhu wuu jeclaani xubban jeceyl ayuu jeclaani oo yucjibu iyo xubbi waa isku macna lafdigay ku kala bedelayeen qacatu juluusan oo kale ka yucjibuhu xubban bihi shaahidun warad nadmi baa ku soo arooray iyo shaahid wa hayatuhu masderka qaabkiisa iyo hayadiisa ayaa naa'ib noqoni wasmulmasaadiri eh, ismulmasderna naa'ib buu noqonaya ismulmasder insha allah jusga dambaan ku mari doonnaa wasmulmasaadiri iclaman wamaa ma ayaa naa'ib noqoni maadii daatlistifhaami istifhaamka u saaxiibka ahayd washari maadii shardiga u saaxiibka ahaydana naa'ib bay noqoni falyurad hala soo arooriyo kadaaka ismu caynin naa'ib buu masder noqonaya ismulcaynka oo laaqahu masdarka kula kulmay fi ishtiqaaqihi meeshii laga keenay iyo maadda ahaan ayay ku kulmeen wa ambatahaa nabaatan xasanan oo kale ambatahaa nabaatan mafcuul mudaranimay ku nasbisan tahay waana ismulcayn kadaka ismu caynin laaqahu fi ishtiqaaqihi wa sifatuhu masdarka nactigiisaa naa'ib noqoni wa aalatun aalla naa'ib noqonaya tama halkaa fajrid ku dadaaliyo howni adu waa afar beyd meelahaasi afartaa beyd ayaa lagu jamciyaa waxyaabaha naa'ibka noqonaya khudarigana si fiican uu sheegsheegaya waqad yaruubu inuu naa'ib noqdaa suurowdaa canhu masder inuu ka naa'ib noqdo maa waxa dalla tusiye calayhi masderka ku tusiye wadaalika ka jidda dadaal kullaljiddi dadaal dhammaystiran dadaal kulla ayaa mafcuulu mutlaq ku nasbisan masderkii ficligana ka naa'iba wafrax faraxniyohowni aljadala farxid farax muraadifkii weeye masderkii ficliga iyo masderka meesha yaalla waa isku macna lafdigay ku kala bedelan yihiin wmaa litowkiidin fawaxid abadan waani wajmac hayrahu waafrida wamaa shayga litowkiidin u sugnaaday fawaxid mufrad ka dhig abadan weligii waani taniye oo wajmac jamci hayrahu waafridan mufrad ka dhig masdarka macaanida uu faa'iideynaya saddex qayb ayaan u qaybinay towkiid mubayinun linawci caamilihi mubayinun licadadi caamilihi masdarka mu'akidun licaamilihi mar haddii uu yahay taniye iyo jamc kuma bannaanay ifraada waajiba masdarka mar hadduu mu'akidun licaamilihi yahay lama taniyeyn karo lamana jamcin karo waa inuu mufrad ahaadaa oo darabtu darban ama mubayinu licadadi caamilihi iyo mubayinu linawci caamilihi haddii uu yahay taniya iyo jamc labada waa ku bannay mubayinu licadadi caamilihi de in la taniyeyn kara waa caddahay sida darabtu darbatayn mubayinun linawci caamilihi marka uu yahay lafteeda waa la taniyeyn kara marka la taniyeeyo licadadi caamilihi iyo nawci caamilihi labadaba u wada yahay sida darabtu darbatayni alqabiixi walxasan baa tiri alqabiixi kii xumaa iyo walxasani kii wanaagsanaa adarbatayni alqabiixi walxasani darbataynkii aad taniyaysay taniyada wuxuu kugu tusiyey mubayinu licadadi caamilihi alxasani walqabiixida aad ku nactiyaysana nawci buu kugu tusiyey wamaa masdarka litowkiidin towkiid u sugnaaday fawaaxiid mufrad ka dhig abadan weliga waani taniye wajmac jamci hayrahu masderka waxaan ahayn waafrida afrida mufradka dhig waxadfu caamili muakid imtana wa siwaahu lidaliilin muttasa waxadfu caamili muakidi masdarka muakidka ee caamilkiisa xadaf la xadfo imtanac wuu mancuunaaday wa mutasacu waa la waasacsani fii siwaahu kaa waxaa ka soo haray lidaliilin daliil dartii ayaa loo waasacsani halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka masdarka muakid haddii uu yahay caamilkiisa in la xadfo masdarka keli a ah la baaqi yeelaa laa yajuus wax bannaan ma aha labada noocee kalese mubayinun linawci caamilihi mubayinun licadadi caamilihi caamilkoodii waa la xadfi karaa daliil haddii loo helo sida ayuu u jeedaa musanifka ee alfiyadiisa shuraaxda sharaxday waxaa ka mid ah wiilkiisa badrudiin sharax buu alfiyada ku leeyahay weliba asharxu magacaasaba sharxiisa loo yaqaana waa yahay sharaxa baydka markuu sharxayey badrudiin wuxuu bushiyey musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuuna ku bushiyey caamilka mu'akidka lama xadfi karada uu leeyahay sahwun minhu waa sahw maxaa dhacay musanifka laftiisa wuxuu soo wadaa masderka caamilkiisa waajibnimo in loo xadfaya isagoo mu'akida oo mu'akida haddana caamilkiisii waajibnimo loo xadfay isagaaba keeni raba soo wada mawaadic waajibnimo loo xadfayo haddaba arrinkan uu leeyahay lama xadfi karo oo sidaa uu isaga idlaaqay sahwun minhu ibnu caqiilkaad wuxuu doonay ibnumusanifka inuu bushiyo musanifkana waxoogaa u raadiyo wuxuu ibnulmusanif warkiisa uu leeyahay sahwun minhu wax jira maaha masaadirta soo socotee musanifka uu sheegi doono caamilkooda waajibnimo loo xadfayana towkiid wax ay ka yihiin lama arko towkiid ma aha shaqana kumale ee waa masaadir mubayin ah waddadaasuu mariye khudariga wuxuu leeyahay waxaa wax jira maahae ibnulmusanifaa quman mawaadicda uu soo wado musanifka waxaa ka mid a mawaadic masdar mu'akida caamilkiisa waajibnimo loo xadfayo ee waxa wanaagsan in la yidhaahdo mawaadicdaasi istina ahaan ayuu usoo reebi doonaa musanifka caamilka mu'akidka in la xadfaa ma bannaano ilaa mawaadicda soo socota mooye sidaa in la yidhaahdaa yaroon mooye in la yidhaahdo mu'akid ma aha wax soconaya ma aha sidaa ayuu leeya wa xadfu caamililmu'akidi masdarka mu'akidka ee caamilkiisa xadaf la xadfaa imtanaca wuu mancuun yahay wa muttasacun xadafkii waa la waasacsani fii siwaahu mu'akidka keyrkii ayaa lagu waasacsani lidaliilin daliil dartii ayaana loo waasacsani walxadfu xadfun maca aatin badalan min ficlihi ka nadlani ladkandula walxadfu xadaf caamilka la xadfo xadfun waajib wey maca aatin maca masdarin masdar micii ayuu waajib yahay masdarkoo aatin imaanaya badalan xaluu badel ka yahay min ficlihi ka nadlan weeye nadlantii kandulan undulan la macnaha ahayd <coughs> mawaadicdii masderka caamilkiisa in waajibnimo loo cadfo <coughs> mawaadic masderka caamilkii waajibnimo loo xadfaya ayuu halka ka bilaabay musanifka ilaa baabka uu ka dhammeeyo arrinkaasuu rabaa inuu ka hadlo masder caamilkiisa waajibnimo in loo xadfo waxay ku dhici kartaa oo keli ah masderkii hadduu naa'ib ka noqdo caamilka caamilka hadalkii lagu hadli lahaa ee lagu talafudi lahaa waxaa ka naa'ib oo looga kaaftoomay masderka masderka meesha caamilka yaalla meesha caamilka lagu hadli lahaa masderkii ayaa lagu hadlay caamilkiina looma baahna hadafkiisa waajib wey waa yahay masderka caamilka uu naa'ibka ka noqonaya islamarkaana waajibnimo loo xadfayo masderka caamilka uu naa'ibka ka noqonayo labuu u qaybsamayaa caamil talabi ah iyo caamil khabari ah labadaasu u qaybsamaa caamili alabi ah alabi waxaa loo jeedaa amar afar arrimood ayaa alabi lagu wada amar nahyi ducaa istifhaam tawbiikha afarta arrimood ayaa loo jeedaa alabi caamilka uu naa'ibka ka yahay masdarka alabi inuu yahay oo afarta ah waa amar iyo nahyi ducaa iyo istifhaam tawbiikha afartaa haddii uu naa'ib ka noqdo masdarka caamilka in la xadfaa waajib weeye in sheegaana ma bannaano bisharayni laba shari haddii la helo ama bialaaati sharaa'id labada shari waxa weeye kow masdarkan caamila lafdi waa inuu yahay caamilka laga xadfayo caamilay isku lafdi yihiin bal hal akufa kaannahaa lam tukhlaqi oo kale la diidaya masdarka caamilla lafdi waa inuu yahay caamilka meesha laga xadfay waa shari masdarka mufradna waa inuu yahay nakirana waa inuu yahay mufrad nakire waa inuu noqdaa labadaa shari ama saddexdaa shari marka la helo caamilka uu naa'ibka ka yahayna dalibi uu yahay in la xadfo waajib weeye ka e, nadlan kan dulanta weeyaan nadlan beytushaacir ayuu ishaarayaa musanifka oo beytushaacir ayaa wuxuu yahay fanadlan zurayqul maala nadla facaalubi calaa xiina alhannaasa jullu umuurihim e, fanadlan zurayqulmaal qole shaacirka qoluu caynay tuugnimuu ku caynay yamuruuna bidahnaa khifaafan ciyaabuhum wayarjicna min daarayni bujran xaqaa'ibi calaa xiina alha nnaasa jullu umuurihim fanadla zulayqu lmaala nadla thacaalubi yamuruuna waxay marayaan nimankaasi bidahnaa meesha dahna la yidhahda ay marayaan khifaafan xaaluu yahay mid uu fudud yahay ciyaabuhu boorsadahoodii weli waxay soo xadeen kuba ayaa soo ridin buu u jeedaa boorsadii waa mare habeenkii hore way sii kallahayaanoo xatooyaday hadda u sii socdaan waa yahay wayarjicna waxay ka soo noqonayaan min <coughs> dayriin meesha dayriin la yidhaahdana way ka soo noqonayaan bujra alxaqaa'ibi boorsooyinkoodii xaal la soo buuxiya halkaasay ka soo xadeen wax calaa xiina waqti bayna soo noqonayaan alhannaasa dadka u mashquuliyey jullu umuurihim arrintoodii weyne dadku waa mashquulsan ama waa hurdayaanoo habeennimo weyn ama shaqay ku maqan yihiinoo guryihiiyaa laga maqan yaha markaasay xadayaan fa nadlan fa yaquulu waaxidu lilaakhar midbaa mid wuxuu ku dhihi nadlan dhufasho dhufo urayqu yaa urayqu urayqow almaala xoolahaasoo dhufo nadla thacaalumi dawacada dhufashadeedoo kale dawacada siday wax ula boodoo kale la soo bood waayo fanadlan taa weeye maxalu shaahidki nadlan waa masdar caamilkiisii oo dalabi ah weliba ficlu amara <coughs> naa'ibka wuxuuna ahaan lahaa undulan nadlan undulan soo dhufo xoolaha nadlan dhufasho waayahay masdarka caamil dalabiya hadduu sidaa naa'ib oga yahay waajibnimo weeye caamilka in la xadfo saddexdaa shardi haddii la helo oo caamilku waa inuu masderka la lafdi yahay oo masderka waa inuu leeyahay caamil la lafdiya mufrad waa inuu yahay munakarna waa inuu yahay caamilka hadduusan dalabi ahaynee khabari yahay labu u qaybsamaya xadafka caamilka samaaci inuu yahay oo carab ayaa laga maqlay yusmac walaa yuqaas caleyh masaadiru masmuucatun kaura isticmaaluha wadallat ilqaraa'inu calaa caamiliha almaxduuf qole la yidhahdaa jira masaadir la maqlay caamilkoodoo la xadfayo caamilka xadfanna <coughs> waxaa tusiyey qaraa'in iyo dalaa'il ayaa tusin miihaal ruuxa nicmo marka uu xusuustaa wuxuu leeyahay xamdan wa shukran laa kufran xamdan shukran kufran maxaa nasbinaya caamil waajibnimo loo xadfay waana samaaci oo carab ayaa laga maqlay maal ahaan ayuu noqday sida mahmaha oo kaleo lama bedelayo waayahay dhibaato iyo marka aad xusuusataaba ay kugu dhacdaa waxaad leedahay sabran laa jazacan sabran iyo jazacan laba masdar weeye caamilkoodi yaa la xadfi <coughs> ruux baa ku amray waxaa samey buu kugu yidhi afcalu wa karaamatan aad leedahay waan samayna waa karaamata wa ukrimuka karaama caamilka yaa la xadfi masaadirtaa waa masaadir masmuuca ah yuqtasar cala asamaac walaa yuqaasu calayha samaac ayaa loogu gaabsanay lama qiyaasanay iyo masaadir caamil ee khabari a naa'ibkaa islamarkaana qiyaasa afar mawdic wey afarta mawdicba musanifka matniga saari doona walxadfu xadafka xadfun waajib weeye maca aatin maca masdarin masder micii ayuu waajib yahay masderku ee aatin imaanaya bedelan xalu bedel ka yahay min ficlihi ficligiisii dalabiga ahaa wadalika ka nadlan weeye nadlantii alladu luqatu alladii waay nadlantii kandulan undulan la macnaha ahayd wamaa litafsiilin ka imaa manna caamiluhu yuxdafu xayu canna wamaa kii weeye litafsiilin tafsiil u sugnaaday ka imaamana weeye caamiluhu kaa caamilkii yuxdafu waa la xadfi xayu meesha canna uu soo dariyo <clears throat> masdarkan caamilkiisa la xadfay ee waajibnimada loo xadfay caamil dalabi ah hadduusan ahaynee khabari yahay isla markaana qoladii masbuuca uusan ahaynee qiyaas u yahay afar mawdic weeye afartaa mawdic musanifkaa tirinaya mawdica u hore waxa weeye masdar saddex sharti laga hela caamilkiisa in la xadfaa waajib wey saddexdaa shardi masderka waa inuu mufasil yahay tafsiil waa inuu tusinayo shardi wey tafsiilu caaqiba yacnii cirib tafsiilkeeda waa inuu tusinaya waa shardi <clears throat> shardi labaad caaqibada caaqibatu jumlatin waa inay tahay shardiga saddexaad jumlada iyo masderka jumlada waa inay horaysa masderkana waa inuu dambeeya macnaha tawdiixiyo masderka waa inuu mufasilu caaqibatin yahay waxaa loo jeedaa hool iyo shaqaa la qabtay shaqadii la qabtay gacantan lagu dhigay talow xaggee lagu khatimi doonaayo xaggee la marin doono meeshii la marin lahaa shaqadaasi masterka waa inuu caddaynayo waa inuu tafsiiru caaqibatinta macnaha loo jeedaa sida ah shaqadii lasoo qabtay meeshii la marin lahaa masderka waa inuu caddaynayo waa shardi shardi labaad caaqibada uu fasirayo jumlo caaqibadeeda waa inay tahay ee mufrad caaqibadii waa inay yanahay shardi labaad wey shardi saddexaad jumladu waa inay horaysaa masderka waa inuu dambeeya miaalka musanifka u fiirso aayad qur'aanu miaaliya ka imaa manan imaa manan bacdu wa imaa fidaan xataa idaa adkantumuuhum fashuddu lwathaan waa jumladii idaa adkantumuuhum nimanku markaad jilcisaan fashudulwathaaqa xarkaha ku adkeeyoo xirxiroo qafaasha waayahay waan la dagaalamnay gaaladii waa ka adkaanay waan xirxirnay haddii la xirxiray xaggee la marinayaa maxaa la masderka fa imaa manan bacdu waimaa fidaan wuxuu tafsiilinayaa shaqadii lasoo qabtay ee nimankan qafaalashadii lasoo qafaashay meeshii arrinkooda lagu dhammayni lahaa faimaa manan bacdu wa fidaan waayahay masderka waa mufasilu caaqibatin arrin dhacay ciribtiisuu fasilaya aaniyan <clears throat> caaqibadana jumla iskale xataa idaa adkantumuu ilaa jumla weeye jumlada iyo masderkana jumlada horaysa saddexdaa shardi marka la helo faimaa manan manan waa masdar caamilkiisiiyo khabari ah waajibnimo loo xadfay wuxuuna noqon lahaa faimaa tamunuuna manan waimaa tafduuna fidaan caamilkaasaa waajibnimo loo xadfay intaasu ujeeda <coughs> wamaa litafsiilinta waxaa fiican ka nadlanta inaad ku cadafto miaal aad ka dhigto ka nadlan weeye wamaa weeye litafsiilin u sugnaaday wamaa masdar weeye litafsiilin u sugnaaday ee inaad mubtadaysato wamaa litafsiilin mubtada inta aad ka way bannaan tahay laakiin wxoogaa <coughs> wuxuu iihaamini wuu ku moodsiinaya wuxuu ku moodsiini ka nathalanti inuu ahaa masdar caamilkiisa ka naaiba ah wamaa litafsiilinna qayb goonni u socoto caamilka aan naa'ibka ahayn inay tahay ayuu ku moodsiinay laakiin hore wuxuu ahaa walxadfu xadfun maca aatin badalan min ficlihi ficligiisa hadduu bedel ka yahay la xadfaya soo maaha ka nadlan weeye wamaa litafsiilin haddii aad mubtadaysato wuxuu noqonayaa wamaa litafsiilika imaa manan caamilhu yuxdafu masdarka <clears throat> tafsiil tusinayo caamilkiisa waa la xadfi isla markaa caamilkiisu naa'ib ka yahaydii ayaa meesha ka bixi si ayaan uga bixin miaalka inaad ku cadaftaa fiican oo aad tidhaahdo <clears throat> walxadfu xadfun maca aatin badalan min ficlihi masdar ficligii ka naa'iba waa la xadfi caamilka waajibnimo ka nadlan weeye wamaa masdar weeye litafsiilin u sugnaaday wadaalika ka imaa weeye aamiluhu aamilkii ibtidayso marka caamiluhu caamilkii yuxdafu waa la xadfa xayu meen alla meeshuu can nacrada soo deriyo kada mukararun waduu xasrin walad naaiba ficli lism caynin istanad kadaa ka ayuu lamid ahaaday mukararun masdarun masdar mukararun la celceliyey iyo waduu xasrin xasri mid u saaxiiba mukarar iyo duu xasri oo waradda arooray naaiba ficlin ficli naa'ibkii xalay yihiin ficligoo istanaada cuskaday lismi caynin ismu cayn ku tiirsaday halkana mowdic labaad <clears throat> oo masdarka caamilkiisii oo khabari ah waajibnimo loo xadfayo saddex shari haddii la hula weyasri kii horena saddex shari buu lahaa saddexda shari baa matniga saaran yihiin awalan masdarka waa inuu mukarar noqdaa oo darban darban sayran sayran oo kale waa inuu noqdaa horta masdar mukarar waa inuu yahay waa shari ama maxsuurun fiihi waa inuu noqdaa mukarar waa inuu noqdaa ama maxsuur waa inuu noqdaa masdar waa hal shari kaas shardi labaad caamilka xadfan ee masdarka ku camalfali lahaa kabar waa inuu yahay mubtada waa inuu khabar ka yahay shardi labaad wey mubtadaha ismulcayn waa inuu yahay oo ismulmacna waa inuu sarxin saddexdaa shardi marka la helo masdarka caamilkiisa in la xadfaa waajiba miaal aan ku siiyo zaydun sayran sayran baa tiri ama waxaa tiri inamaa zaydun sayran zaydun sayran sayran sayran sayran shardigii tikraarka waa la hayaa caamilka khabar weeyo zaydunta mubtaduhu khabarka ahaan lahaa caamilka xadfan mubtadahana ismulcayn weeye ilaa zayd wax la arkayo weeye saddexdii shardiba waa la hayaa soo maahan sayran sayran masdarka caamilkiisa in la xadfaa waajiba ah. hadduu xasrisan yaha lamido inamaa zaydun sayran haddii aad tirana waa lamid waka kadaaka ayuu la mid yahay mukararun masdarun masdarka oo mukararun la celceliyey iyo waduu xasrin xasri mid u saaxiiba mukararka iyo duuxasriga mid walba oo warada arooray naa'iba ficlin ficli midka naa'ib ee xaal u yahay ficligoo istanada ku tiirsaday lismi caynin ismulcayn ku tiirsaday khabar buu ka yuhu ujeeda wallahu aclam sal allah wsal allah baraka caleyh wasaxbi wasallam tasliim kaiira